mukadamat hadihi tan mukadamat ti la hormarisi a bismi illahi الرaحman الرaحim ya ayuha الnabiy nabi awo ina un arsalnaa dirnay kaadi ka dirni shaahidan haal ataki markaad kakacaw وamubashiran haal ataki bishaareya oo kadirni wanadiran haal ataki digaw wadaaciyan halakasii dadan weerayo ila llahi ilaa twxiid illahi ilahay waxidawsi dadan ku weeraw biidni idin illahi ilahay idinkena dadan ku weeraw wasiraajan hal siraajkaasoo muniiran yani istiiniyaw wabashir anta anah maxamed o unbishaaray almu'miniina muminiinta unbishaaray biana lahum lilmu'miniina muminiinta ini layin min allahi ilahay heshe ku layin fadlan fadli layin kabiiran wiin walaa tudic antaada ngadiidoy alkafiriina gaalada kafiriinta ngadiidoy walmunaafiqiina walaa tudic almunaafiqiina munaafiqiinta nangadiidoy wadac kutab adaahum ada lmunaafiqiin kafiriinta si munaafiqiintas dhibsho kutab watawakal tala saaroy cala llahi ilahay tala saaroy wakafaa bilahi ilahay akaafiyey wakiilan min wakiilin nalawakaalad ilahay dadkafilan ina un fataxnaa furnay laka nabiylaahi maxamed oo kin furnay fataxan furbiya furnay fatxigaasoo mubinan bayinan cad liyakfira ini ilaahay dhaafo liyakfira ini dhaafo lakaad allahu tacaala ilahay kin dhaafo ma wal kin dhaafo takadama huwa maag hormari min dambika dembiga wali hormari kin dhaafo wama kin dhaafo taakara huwa maag gedaan wayutima huwa ilaahay taamweelo nicmatahu nicmatallahi ilahay nicmadiis oo hordhaanbo kasi hadana kin taamweel caleyka korka kin taamweel wayahdiya huwa allah aluniyo kaada siraadan wadiki hanuni siraadkaso mustaqiiman toosun alxamdu lilah alxamdu maxad ey jamiic alxamdi xamdi dhamaanti saabitun lilahi alii an sugnaadi aladi allahaaso anzala huwa ala dejiyey calaa cabdihi cabdillaahi alla odoonshay korshay kadiji alkitaaba kitaabki kaamilkahay kadeji walam yajcal alan weelna lahu lilkitaabi kitaabki ciwajan golloocinin weelna dayaman haaliki tooson wasalaatu naxariis wasalaamu nabadgeliyo calaa sayidina siidkaana korshay aliyeel muxamadin calaa muxamadin na muxamed korsheeliyeb aladi muxamed kaasoo xaaraba huwa muxamed laxarbiyay albaadila baadil ina laxarbi walba baadila laxarbi waayada huwa muxamed hoojiyay alxaqa xabda diintanag hooji wadamasa huwa muxamed tirtiray alradaaila waxyaalo laliididan oo dhan tirtiri waxyaa huwa muxamed noolayay alfalaaila faliyaalo noolay watamama yani wa kay aladi yani tamama taamweelay huwa muhamed makarim alaklaaqi aklaaqdiisa subnaayka taamweeli wahada huwa muhamed hanuuniyey annaasa dadka hanuuni ila siraadi wadaka hanuuni siraadkaas almustaqiimi toosun siraad aladina kuwii wadadiyo kahanuuni ancama allahu ilaahay ang nicmooyey alayhim ala ladina ladinkaas korsho ang nicmooy oo min annabiyiina nabiyaalana eh wasidiigiina wa min asidiigiina sidiigiintina eh washuhadaai shahiidintina eh wasaalixiina kuwa isa suugnaayan wacala alihi wasala llahu alag naxariista wasalam ala nabadgeliy cala alihi ali nabiy nabag elsi alag naxariis nabadgeliy wacala asxaabi asxaabi nabiy nabaga saalkis alag naxariis nabadgeliy aladina al asxaab oo itadow hanuun gaadadan bihadi hadi lmustafa sala allahu alayhi wasalam rasuulka hanuunsheed hanuunka waagdaden watabacuu raheeno maa walaali raheen fasama huwa rasuulkan calaamay humaagan calaamay lahum yolahaan biladina ladinkasoyin calaa maynabahen fadaanat reed khuluucday almuluku boqoryaalki khuluucen lahum lilaali walasaabn khuluucen wakalacat lumamu umadiyaalki kalen khuluuceno lihaybatihim haybat lasxaabi asxaabtas koobtashadii on khuluucen ama bacdu bacd almadkuur musanif raximah llahu maylaya muqadimat hadi tan muqadimatn ti hordhace waa deelka lahoostooisin fa mukadimatun le ama mukadamatun deelka lakordhooti lahormarisisin mafcuulka wel lamadaba mukadimatun haadisan mukadimatun ti hordhace waay bismi illaahi الرaحman الرaحيم ya ayuha الnabiy nabiyawo ina un arsalnaa dirnay kaadika dirnaya lilahi shaahidan haal ataki markaata kacaw muda markaata kacaw wamubashiran haal ataki bishaareeyaw lang a liman aamana biljana lang a lankeed jinan bishaareeyaas wanadiran haal asa kidigaw liman jaxada binaari langalanki ad kabeeniyo yani waa kainkiroon naar yani waa kay masalan ankudigaas wadaaciyan haal asati ki weerayo annaasa dadka weeraw ilallahi ilaa ilaa tawxiid illahi ilahay waxidawshanku weeraw kidarni biidni idin illahi ilahi idin sheena dadkanku weeraw wasidaajan haal asa fanos sidaajkaas oo muniiran ifaw oo lanqalalanki diintan gobsado yani dulmadii oo dulmat shirki wa dulmat yani nifaaqi wa dulmat lmacaasi ku bahe aftin yahele wa kalkun fanusya ilahi kacabiri fanusals muniran aftinas langala lankeda karaha wada toosanga mare oo mustaqbal shay addunya akhirabka liiban og wabashirna maxamed o inbishaaray almu'miniina mu'miniinta inbishaaray han adka rumaayano oo ilaahay rumaayan inbishaaray biana lahum lilmu'miniina mu'miniintaas ini layin abaalgud min allahi ilahay heshe o walanku waayan ilahay heshe kuleyin fadlan fadlo leyin fadlo lay weliba fadlagaaso kabiira giin layin bishaaray walaa tudic ang hadiidoy alkafiriina nimanka gaalada ang hadiidoy walmunaafiqiina walaa tudic almunaafiqiina munaafiqiin ang hadiidoy wadac kutab adaahum adal kafirin walmunaafiqiin kafirin iyo niyow munaafiqiin adisho i degso kutab watawakal antaada tala saaroy cala llahi ilahay korshay tala saaroy wakafa bilahi ilahay yaka kaafiye shahi wakiilan nin wakiilan lan may wakaalad wakafa maylaay kafa faacilshe bayalka ziyaadi kafa lah o kadhigan mar oo saas baado lagooya bajart wakafa lahu lmuminiin alkitaal ilahi wakafa bilahi kalkun kafa lahu lay kadhigan baado manaa zaaidsalalayo qur'aanka olikajara xaraf e zaaid malero karo siluga lere laakin zaaidka ilay lamajeede laakin aadaab ahaan sila iya la cabire wakafa bilahi wakafa lahu ilahay akaafiye wakiilan nin wakiilin lan la wakaalad ilahay dadkafilan waa ina una fataxnaa furnay lakaad lahaanta muxamedo kin furni fatxan furdiya furni fatagaaso mubiinan bayinan ad liyakfira huwa alla ini dhaafo darteed liyakfir allahu alla dhaafo lakaad lahaanta in dhaafo maawal walkin dhaafo takadama huwa maag hormaray min dembika dembiga wali hormari wama kin dhaafo taakara huwa maag gadaal mari oo dembiga wali gadaal marin kin dhaaf wayutima huwa ilahay taamweelo nicmatahu nicmat allahi ilahay nicmadiis taamweel caleyka korkakin taamweel wayahdiya huwa ala hanuuniyo kaada muxamadow ka hanuuniyo siraatan wadiki hanuuni siraadkaaso mustaqiiman toosan alxamdu maxad lilahi thaabitun lilahi aliya maxadun sugnaayo aladi allahaasoo anzalahu ala dejiyey calaa cabdi cabdillaahi alla odoonshay korshay ka dejiyey alkitaaba kitaabki kaamilka ka dejiyey oo walam yajcal alan weelneen lahu lilkitaabi kitaabki lahantisinin weelne ciwajan qalloocinin weelna qayiman haal aysi toosan kitaabkas wasalaatu naxriis i wasalaamu nabadgeliyo cala sayidina jiidkan korshay aliyel muhamadin ala muhamadin na muhamed korshay aliyel aladi muhamed kaasoo xaaraba huwa nabiy llahi muhamed laxarbiyay albatila batil harbi yani saa may bu aha adalkan may iya baraacat listilaal ini rasuulka sala allahu alayhi wasalam dacwadiis oo hayti fi siria kubilaawati markidama si gudubtay dacwa aljahriya sinan gudubti marka dambe jeherki sii tilaabsatay xarba ngudubahays dacwadiisis iyo meelinka gudubgaalna fadahay macnaha oo xuruuftii meeli xarbiyaalki oo gaaladi nimanka gaalada lalijihaday aladi allaha soo xaaraba huwa ala rasuulka suge la xarbiyay albaila walba baila la xarbi waayada huwa rasuulka hoojiyey alxaqa xaqii diinta hooji wadamasa huwa rasuulka suge tiray sala allahu alayhi wasalam alradaaila waxyaalo laliidadaan fuxshadii iyo zanadii iyo sarikadii iyo kulli walba laliidadaan dhuntirtiri waahyaa huwa rasuulka nooreeyay alfalaaila walba wanaagyaalay fadliyaalay noolay watamama huwa rasuulka saamweelay sala allahu alayhi wasalam makarim alaklaaqi aklaaqdisafaylahaysina saamweeli kama qala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shaysadikagooli oo kale inama inama bucittu liutamima makarim alaklaaqiyadi may laha indiyayniana saamweelo makarim alaklaaq may iskashibeyay rasuulka sala allahu alayhi wasalam guri oo taam nagday oo gurigaas la dhisay lakamilay kabacd reedlanki daawashankoyano gurigisagan fiiriya gurigan kan e kamil waayo meelku nuktaansinyi mal aragaw ilaa bulkeetigaas hadii nhaado faneef ereng oo kale ahaa saasa laidi macna ambiyada ilaahay baa daco samuelen anina kolkan bulkeetigi jablki dhimanaytiya ubiyeeri samueli macna bucisto liutamima makarim alakhlaaq may lahayin saara iniana samuelo akhlaaqda kasuubun samuel ambiyadii hore ba akhlaaqda dada baren anina samuelo lahinbiyeeri watamama huwa rasuulka reer samueley sala allahu alayhi wasalam makarim alakhlaaqi akhlaaqdi kuwooda tusuubnaayen u wanaagsanaayen samueli nawali nabadgedaalshay koymale usleyn dumboy wahataa huwa rasuulka hanuuniyey annaasa dadka hanuuni ila siraadi wada ka hanuuni siraadkaasoo almustaqiimi toosun siraad kusuge ayu ay marayinku horey siraadi ladiina haani wadadiyo ka hanuuni ancama allahu ilaahay ing necmooyay calayhim ala ladina ladinkaas korsho ilahay ing necmooy han ilahay ing necmooy ayu gadgadan horeysa ay min annabiyiina ambiyada ilahay kumide ayaa fiigi wasidiiqiina hani runto badanaayan kumide ayaa fiigi washuhadaai shahiidinti kumide ayaa fiigi wasaalixiina saalixiin kumide wadadaasoyna yani waaka masalan ba dadka kahanuuni saalixiin maylera man addaa xuquuq allahi wa xuquuqa cibaadi langala lanki xuquuqda ilaahayna gududay adoomunka naxabsoo gududiya saalixiin lere waala alihi ahi yani waa kay saas وعlى آlih وaصحaabihi yani wa kay والsalaatu tatakir والsalaatu والsalaam عlى سyidina محaمad aladi tilmaantisnahadanka jari وعlى alihi والsalaatu نaxriisi وaلsalaam nabadgeliyo daaئima e eh, عalى alihi alinabi nabaga helsha aliya وعlى aصحaabihi asaabi nabi nabaga saartis korkood aliya aladina aصxaab al o oh, itadow hanuun bihadyi hadi mustafa sala الlahu عalيه وasalam rasuulka hanuunkiisa hanuunka waaldadeen watabacuu rahen maawal rahen rasama huwa rasuulka ncalaameeyey injidi hu maaga ncalaamey lahum lilasxaabi asaabta ncalaamey meeli wadadii rasuulka njaaci wadadaas oyna mareen macnaha sidii rasuulka dadkan hanuuniya in hanuuniyow nagden cadaaladii rasuulka dadkan maamula in maamulow nagden anasoyniyon yani nabidin arisortolasaab ahaa oo reed markisaas wadadii rasuulka mareen may fursada helen fadaanat lmuluku boqoryaalkiyan ku dhuucen mulu muluk ah, kisrawiya yani wa kay nimanki kisrawiyinta leraay boqoryaalsho yani mulukul yani wa kay masalan ba rom muluk rom intaas don aan ku luucen mulukul misra fadanat lmuluku boqorooyinkina boqoryaalkina ku luucen lahum lilasaabin ku luucen marki rasulka didibis wada ku adhagan boqoryaalki adduunka roogen dhan waan foosiyo galen wa wakalacat lumamu umudooyinki adduunka roogen yani wa kay umdooyo haynankudo an haybati haybat asaabi asaabta koobtashid asaab rasul dadka oo hubti walsaas wadany oinlagab ya adduunka dadka inkaho inkasareeyay imbiraadiyateen lamadii boqortooy leerahay romi faris yan kudo an hoosi oo galen rasulka da wadadiisi tadiyo tamwelon or weden mana asaabtasayo ama bacdu bacd almadkuuri bacd alxamdalati wasalaatu wasalaam bacd almadkuuri kan hadalha sheegi kadib fahada kan huwa kan aljuz juz juz-a thani lamaad min khulaasati nuur lyaqini kitaabki nuur lyaqin leraay warshay lahagaabina kumide khulaasadaas oo fi siirati sayid lmursaliina rasuulyaalki lahadiri siidkooda siididis lahadi haati katabtu an ratabay aljuz-a ratabi musanifka mayle fi suwaycaatin saacadyaalo yaryar ya ratabi ikhtalastu an hadafay ha saacaadkaas an ku dafi min fursati lfaraagi faarugsanaantana faraagadan qabi yani baylaxdeeda ama fursadeedan ana kudafi mutajashiman haal an iska kalifay almashagata mashagadan iska kalifi liqilati bidaacati badaacada yaraanteeda darteed amalan rajo darteeda fi manfacati alkasiriina hani oo gaabadeen amhaali an oo kelhaadeen manfacadoodan an oo rajeeyo mutawakiyan haal anangesadaw fi dalika almadkuur madkuurkaas kaasana salaamat atacbiiri cabirow wanaagsan anangesadaw wasuulat alfahmi sehlan anangesadaw muktasiran hal anagaabsadaw calaa siirati siirati nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka dhagankiisa iyo wadadiisiis anakagaabsadaw wama huwa muktasiran calaa ma kagaabsadaw laaqa rasuul rasuulka maaglkulumi bacda hijrati hijrati nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabag hijris bacdisha lakulumi oo min sunuuf lidaai min anwac lidai dhib noocyaalshayna kumide walmakaaidi shirgoolyaalna noocyaalkoodana kumide min munaafiq lmadinati madina munaafiqiinteedasa kulukulumi wlyahuudi wa min alyahuudi kulukulumi wa min mushriki quraish quraish mushrikiinteedasa kulukulumi aladina munaafiqiin yahuud mushrikiin o lam yaktafaw unkaaftoongne biikraajihi aladina mushrikiin laiknak aladina mushriku lquraish lam yaktafu unka kaaftoongne biikraajihi ikraaji nabiy sala allahu alayh wasalam rasuulka biyowshay min bilaadihi bilaadi rasuul rasuulka bilaadisa kubiya unka kaaftoon bal qaatalu la degaalamen arasuula la degaalamen waxaraduu diren caleyhi cala rasuuli hayran keyrkood aka gubaabiyeen aka diren oo min mushriki lcarabi carabta mushrikiinta e eh. walhaaluwa rasuulkana markii dhibkaas jeysdaw saabirunki sabra eye lima ka jaa hidaayatihim hidaayat lcarab carab hanuunkeeda rajeeyo keedana sabra wama walaaginaka sabra caamala yani waa kay caamala kula mucaamulooday hum yo bima kula mucaamulooday bacda an xaqaqa allahu yoma wamimaagina eh ahiya ladi min min yani waa kay balkatalu waxarasuwa mi yani saasu min sunufi lidaai walmakaidina eh wama wamimaagina eh ahay yani caamala nabi nabu hum yo mucaamulooday bima maaga lu mucaamulooday bacda an xaqaqa allahu ilaahay marki sugi bacdisha rajaa rajaa rasuuli rasuulka rajadiis marki sugi oo bilfatxi fata rajeeyay oo walakanama camaloodimey min makarim alaklaaqi aklaaqdisusunagunaytiye wasafxi wa min asafxi kujeesadow e walcafwi wa min alcafwi isku cafiyow e kabacdi famaalat may faide miree dhaladayre famaalat famaalat innaasu dadkiyan iladen ilahilan nabiyan iladen wadakal galen fi diin illahi ilahay diin shee galen afwaajan halen jamaca jamac koox koox fabisababi raxmatin fabima raxmatin fabisababi raxmatin naxariis sababkeed raxmadaaso min allah ilahay ji ku ahaati sababkeed yalinta naw macmado nuglaati lahum iyo laantado nuglaati walaw kunta ad fadi fadan koo dabe adag galid alqalbi galbishayna kakan ad ahaado fadi lam falusha saba faden min xawlika gaararkaa kusha saba faden faas'l ana suaale wari sheekh musanif raximah llah allaha tacaala ilahi iya suaale an yajcala huwa alini weelo ha khulaasadan khaalisatan to mada binaaw kuweelo ilahay bes ele in khaalis aho oo walkala ngnijee nglijeedo kala njaran naaficatan waana dadna anfacaaso muminiinta meelbarowan anfacaas may wal inahu in allaha tacaala ilahi awalu mas-uulin lana suaalow ali in orey waa ilahiya suaal kafayl ilahay la suaalade wahuwa ilahiya xasbii kaafigay e wa nicma alwakiil langna wakaaladona iyo nicman lahaadi allahu mawlana nicma lahaadi ama bacdu bacd almadkuuri bacd albasmalati walxamdalati wasalaatu wasalaam bacd almadkuuri kan hadilashee kadib fa hada kan jiskun kan e oo hani socdo mana ishaarad ishaaro dihni e aha mana misme ishaaro xisi e lamadaba ooba kitaab markis abtogi bacdisha haada lay ishaare xisi a wal oo ad hortay alang oo dareema so kan natug ooban abtugne la abtugnaya waana haada layna ishaare oo dihni aha maskaxdiisa kitaabka jarareed haadaas meela ishaaraay ama bacdu fa hada juskun kan e eh, huwa juskun aljuzu juzwa juskii athani lamaad juskaas oo min khulaasati nuurilyaqini kitaabki nuuryaqin laraay washay lagaabi ina kumid khulaasadaas oo fi siirati sayid lmursaliina rasuulyaalki lahadiri siidkooda siiridi iska sugnaati ula juskaas oo ratabtu an ratabay tartiibiyay hu juska an ratabi manaa qoray an ratabi fi suwaycaatin saacad yuri saacadyaali yar yar saacatin la tasriiriyo saacaatin e. oo horta jamclmuanasalimhayt yaasan lasii tasriiri suwaycaatin leri manaa saacatin mufrade saacaad oo jamculmuanasu salim e saacaadki adana tasir lakasamey fucaylon lakasamey suwaycaad waay saacad yarow saa saacadyaali yar yar macnaha ratabtu an ratabay hujuskunkan an ratabi suwa fi suwaycaatin saacadyaali yar yar an ratabi saacaadkaas ikhtalastu an hadafay ha saacaadka hadafi min fursati lfaraagi yani faaruqsanaan fursadeeda an ku dafi xiligo an walaago yar faraage ana gabi ya kufaa'idaysad yalay manaa xiligo yaro ana faraago gabi ya kufaa'idaysad manaha dadki hore mayba ah, culmadii hore eedan dadaalayan kalkun fursadba ma helaaned haddana fursad hoob helaan ilahay diintisa an kaadimaayen kitaaba salifaayen kitaaba goraayen kitaaba sharxaayen saasahayan manaa cumrisho dhan diinta kadhamaayen lanki kutubo sanifo lanki yani waakay cumrishay kadhamaay jihaad kadhamaay lanki cumrishay kitaab sanifo kadhamaay lanki diin kidiyow kadhamaay saas ahay mana dad ilahay diintaka ka sharafi ahay kolka yani kutuba yani maylaya saacaadku ana fursad e anagabi un hadda saacaadka fursad una gabna hooba fursad may bu aha mayl kadhamaaya sheekiyo sheeka xariiriyo yani waa kay masala iyo waxyaalo saas oo kale kadhamaayo ama wala fiirsada haadeen oo la daawada haadeen ama yani saas yoona dadki hor yoona fursadiyoba may bu aha oo culmada e eh, fursadiyo kitaabsanifo kadhamaayen saase la sheekad kolka yani waki masalan taas inta kale fursad diin fidyo i dacwaleyka jari fursadii ana helina kitaaba kitaabkan kasalifeli ratabtu an ratabay hu juskan kan ay suwaycaatin saacadyaalo yar yar iya ka ratabi suwaycaad la wa ikhtalaftu an hadafay ha saacaadkaas an aku dafay min fursati lfaraagi faaruksanaanti ana faaruksanaay fursadeed an aku dafi fursadaasa kufaaidosida kitaabkan yarka sanifyeli mutajasiman haal an iska kalifay lilmashaata mashaa iska kalifa nang hada kitaab sanifo koron mahayna lay macna laakin iska kalifay koy mug iskadaday dadkisri uweelen oo kale galya lay macna maalan kitaab sanifo un awod ma tawaaduc iyo taasan lay macna culamadu marki wal suubiyayan cibaadada may lafaday marki ada suubid mis kitaabka sanifto ada samays hadana si yarto lambaahan mahayna xujba awalwinga samaysay inaad isarkume eh camalka maybo tawaaloc lamuujiyo walyal aragdo lambaahanyi walku kusii winba fadaay mago-in suurta waaya ama dadka reed jaro ahaa haan laysoobiyo laimano dadka wino oo maihi dadka kaasiriinta ee gagaaban an ookal eh mago wali oo yasuubi jaran leadin koy sameey gali badeecada iyadan gaabanta laima badeecaday markis lay bilaacati likilati balaacati baleecada baleecada lijeeda baleeco oo ah eh, maaliya me eh, bidaaca oo cilmiya lijeed cilmiga yara lijeed mana mutajashiman haal an iska iskakalifaw almashagata mashagan iskakalifaw may wali liilati dilaacati badaacada yaraanteeda daraadeed badaacadee yar manaa badaacadusa lijeed cilmi lijeed cilmiga yar cilmiga yar saas daraadiya iskakalifyer mashagada dhibka oo kitaabta lifawsi dhib eh anhe ortaba cilmiga yaraaye dhibkaasoynondulgaadiye amalan liajli amalin yadidiir darteed yan iska kalifi fi manfacati alkasiriina kuwii gaabanaayano oo isasio i cilmishoba gaabanaay manfacadoodi anoo yadidiila mugohaanaslay wali helen lay halhelo ana laha mana amtaali ana oo kale eh dadki ana oo kale eho oo eho gagaaban eh, cilmisho gaaban wali oo manfaca helan le idin mugohe halelo anoo laha amalan liajli amalin yadidiir darteed fi man fi manfacati lkasirina kuway ka gaabanaayeen manfacadoodan aniyada diidaw amsaaliyan oo kalaayen mutawakiyan haala nangesadaw ye yani kitaabka ratabtu ratabi mutawakiyan haala nangesadaw fi dalika ratabi ratabawkaas kitaabkaas laratabaw anoo ngesadaw salaamata tacbiri cabirow oonayaw yani yani salim anoo ngesidaw salaamata tacbiri cabirow oo salim anoo ngesidaw kalimo cabir ho kalimo oo nadiif yani waa kasaas kalimada carbeed naftiya shal adagdo tookakan itoo nugula shalesa kolkan cabiraw kana kalimada cabiraw ini dadbaada daraadiye mutawakhiyanaalana gasadaw fi dalika ratbi ratabawkaas juskan ratabawnan gasadaw salaamata tacbiri cabiraw yani badbaadowke cabirawka ina tacbiirka inani badbaadi anan iwa suhulat alfahmi fahimnada sehlanaanteed siyowlan fahma mana kalima yowla fahmaw nagato cabiraw yowla fahmaw kalimada naftiya carbeed yeba adadeega mana wasuhula fahmi fahmada si shl nagato ylanfahma mana walana kaadala caribid e cabirshana faylahaada shlna nagato mana may kalimada carbeed walbay bajrana mab yani waka masalan nagba korne yani oo kale edn adab masalan ah yani saas oo kale jira kolka mawaalna lay mana mawaalna yani waka masalan saas muktasiran haal oo shl akwaaliya lay fehmidiyati wala fehma akwaali muktasiran haalana gaabsadaw cala siiratihi siirat nabiyi sala llahu alayhi wasalam rasuulka dhagankiisiakagaal siira hadi lermana wadana nagadaas dariiq may kala nagadaas dhaganki rasuulka nagadaas cala siirati siirat nabiy naba wadadiis anaka gaabsadaw sala allahu alayhi wasalam wama wa calaa maagi anaka gaabsadaw laaqa huwa nabag lakulumay humaag lakulumi bacda hijrati hijrat nabiy nabag hijroodo shay min maka ku hijroodi ila lmadina an hijroodi walinakulumi anka gaabsadaw oo eh min sunuf ida min anwa sinfin sunuf makja sunuf sinfin sunuf makja min anwa ida dhibki noocyaaltayne walmakaaidi wa min wa min sunuf lmakaaidi shirgoolyaala oo rasuulka la shirgoola tabilshiri shirgool noocyaalshane oo ay kulakulumay min munaafiqi madina madina markisee munaafiqiinteeden kulakulumi walyahudi wa min alyahudi yahudeyshan kulakulumi wa min mushriki qurayshi quraysh mushrikiintoodan kulakulumi aladina mushrikiintaas oo mushriku qurayshtaas oo lam yaktafu unkaaftoongne biikraaji ikraaji nabiy nabag diyawshay min bilaadi bilaadi nabiy nabag bilaadisa kudiya unka kaaftoongna bal kudabagaleeno kaatalu la degaalamen wa nabiya la degaalamen waxaraduu gubaabiyen aleyhi ala nabiy nabag korshay kagubaabiyen hayrahum heyrkood kagubaabiyen oo min mushriki lcarabi carab mushrikiintooda eh walaaluwa rasuulkana saabirun sabra intaas dhibelinjeesada isku sabra walawsa sabra lima rajaan hidaayatihim hanuunintoodii rajeeya keeda darteed iniyo hanuunis oo rajeeya wamaa caamalahum wacalaa maa caamalahum iga kacdafanto yani wa kay min sunufi yani muktasiran halan gaasadaw calaa sirati sirati nabiy wama laagaaho wama caamalahum iga kacdafanto muktasiran halan gaasadaw calaa sirati nabiy kagaabsadaw wama wacalaa maa kagaabsadaw laaga nabiy maagla kulum gacdeejirati kulum wama wacalaa maagi ana kagaabsadaw caamala huwa nabag lamu caamalooday hum yani mushri mushriki quraishin lamu caamalo mushrikulcarab lamu caamaloodi bi bima maagaka lamu caamaloodi bacda an xaqaqa allahu ilaahay marki sugi bacdishana kalamu caamaloodi rajaahu rajaa nabiy nabag rajishay sugi oo may rajeeyay bilfatxi fatu maka maka rajeeyay oo wala kalamu caamaloodi may min makarim alaklaaqi aklaaqdisa suubanaayana eh wasafi wa min asafi kujeesadowna e gaaladii oo intaas dhibaateen jeesidin kujeesidi eh walcafwi wa min alcafwi cafwana eh may wali rasuulka sala allahu alayhi wasalam markii mushrikulcarab quraish dhibaatadaas intaaseen jeesidin makaa ku saareen oo madiina saareen yani wax i rafaadka ridin intaas dhibaato hadan n kudabagalne hadan n fedheene kudabagalene dhibaatin jeesidin markiisu ilaahay si ku fadaayo helay rasuulka oo maka forodi may siinkuwelewari manaa haye reer marka atin inti dhibe injaysatina goomka atin may fadaas may ini singsamee un male sameeri mana markaas sameerena kumaankun yo in gaale isu gobsadi makadi gobsadi sinaskisiya dadijirad ramadan etu gobsadi markaas sameere yani may sinkusuubiyan male sang inti dhibe injaysatina markaas sameerena anta akun kariimun wabnu akin kariimi ada walaal fayle eta walaal faylena ka dhali un minidaydaas er mana un waa dhibaatadaas injaysana minidaydaas markaasa rasuulka yidhi sala allahu alayh wasalam idhabuu fa antum dulaqaa baha isku baha hanilisi deeya asin insha allahu deedon lafiyaado yani baha isku baha walmalsin haysado kalkun wamaa caamalahum bacda an xabaqa allahu rajaa bilfatxi min makaarim alaklaaq saasu ri isku cafi baha walmalsin haysado mana markaasa kumaankun eyin oo muhamed unti dhiben jason jeeg hata awood nin heli ninka goorine baha isku baha walmalsin haysado na eri lanfayl waaran kulishu ha islaami mana sin kuli markaasa islaamin famaalat lqulub tanilawgeed markiiba dhagankaas fayladilka la dhagami wali damboy ordhaan waab islaamen quraysh islaamen wali damboyin makadina la gobsaday hadina so dhagami arageen kulishoos ku famaalat innaasu dadkiya iiladeen ilahi ila rasuli rasuulkan iiladeen sala allahu alayhi wasalam wadakaluu galeen fi diin illahi ilahay diinsie galeen afwaajan haadhin jamac jamaaco markaasa kumaanku y diinta galeen yadkuluna fi diin illahi afwaajan tag ilahay leyin fabimaa rahmatin kalkun sana keenaysaas ad adeeg iyo walba horta kubaad gil iyo mal keeln ilaahay tilmaamay ma eray fabima raxmatin naxriis sababkeed raxmadaas oo min allahi ilahay se ku ahaat koki ilahi naxriis yalinta kanuglaati lai lahum lilcarabi carab lahaantooda kanuglaati nugeel ilahay ki naxriisi saasaan kanuglaati lai walaw kuntaad ahaado fadi falan ki dabeecad dabeecadiis hunta dabeecadiis adagdaad ahaado fadi alid qalbi galbi shayna kakinyi narisnlahan ad hada fadi lam fadlu shaltaba fadan min hawlika al halinko makidhawaada fad kulisho ko shaltaba fadan laakin naxriista ada lata oo ilaahayna kowtakin naxriisa ada nuglaati daraadiy wa yakin kuduma mengaleri mana iktibaasu mana hadalkoos ilaan wedi aayadoo laaqalan daarada iktibaasa lere mana hadalkoos ilaan wedi aayadoo laadhaadiyo iktibaas wa sheekh musanif raximah llahu may leya faasalullaha ilahiya su-aale kitaabka anasuubi fadahay taaso camalka adasuubiyaas maylafadey adan ilaahay siito camal marki adasuubiyaas ambid ilaahay iyo dadka saalixiinta ee kullisho taasa shaanisho hay marki camal suubiyan hadan camalka yayasaayaan hadan ilahay siitogaan ilah no aqbala leyn mama nabi llaahi ibrahim arishe ismaaciil marki kacbada dhisaayeen may lahayn rabbana taqabal mina ya lahayn mama waan may dhisaayan meelinka sharaf badan haytay kacbadi camal lasuubi meelinka faylahay kacbadi ilahay dhigtaaya markaasa ilaahu no alballe ilaahu wal ma eh walaw nasuubiyahan wal saasan wiin ma eh ilaahu no alballe lin mana saaso kalkun saasalan faa camal markeeda suubin ini ad wal wiin aragdumee hadana ma eh? hadana ilahay su-aalo iniko aqbala may eh, waalay ikhlaasa lanfaan ilahay dartis walaadan suubiyaa saadan kolka culmadana saaso ah ambid ilahay kadaydaayana marki kitaab wal suubiyaayan misasanifayan markas ilahay su su-aalayan yani fanasal lmanana an yujirana yali masalan taas oo kalki shaacirnsursheesaas kuwadade ay yani waakisaasu ini noo bedbaad yani istatus walaas noo bedbaad ilahay su-aalaneli faasalu llaha ilaahiya su-aale an yajcala huwa ali ini weelo ha khulaasadan tan e ilaahay ka weelo su-aale khaalisatan ti ilahay khaalisan e bes halkin arago halkin dheego halka amaan on hayn khaalisan e weliba naaficatan lilmuminiina muminiintan anfacas ama naaficatan lilmuslimiin muslimiinta meelbarogan anfacas saasa ilahay suaaleed inahu in allaha tacaala may wala ilaahey awalu mas-uulin lasla suaalow alihi moreey ilahay lay suaalka fayla ilahay layla suaale wahuwa ilaahayna xasbi ana kaafigayo ilahay ay filan wa nicma huwa aliya nicma lahaadi alwakiil langna wakaalada nicmo lahaad ama faacilka wakiilka waalmasgeder lamada toodiyo nicma faacilsa wujuba lang askura lehay markaas hadii wujuba lang askura leero naxwesi kusoan markaas nicma huwa aliya nicmo lahaadi alwakiil almawlana yani almaqsuus bilmasxi alwakiil alihi lawakaalada nicmo lahaad mis alwakiil tuba faacilka waa nicma alwakiil alihi lawakaalado nicmo le wa allahu mawlana nicmo le asanat lula sanadi ulu min alhijra hijrada sanati ula hada maal hadihi maxaluha wamabxasuha emay harooglay masalan rasuulka sala allahu alayhi wasalam dacwadii tumisadsin usafidiyaay maka kafidiyaay bacda arbiciin afartun sin bacdisha tumisadsin iyo dacwada fidiyaay maka fidiyaay marki dacwadi yeedahayt hasii socoti ilaa marki dambe dacwada may hordhaan may haytay fi siri hayti marki dambe jera in marki j marki dembe dacwada ma in isbedeli kharijiya han isbedeli dad oo dibada kakoayaansa inusa lakulamo xajkan koayaan lakulamo suuqyaalka dadkan laadalo qabiilyaalka dinaamay kakoayaan usa dacwada gudbi siyadaha si abuurta may nagatay ligof ini habahan madina yani muslimiin nagadan kabacdi madina hadina sii fidiyaan sanadkii lamaad hadina baycatulcagabati thaniya hadina nagatay tumi lama qof hadina rasuulka nkoayaan mubaayaco la galaan muslidki denbaha todobaatan ilama qof ilama bilamadasii kooya marki dem madinadii la lakeelo macnaha ilaa marki dem rasuulka hijroodo mubaha maro madina kooya warka ninka damboy haddi kalku hijradii madina hoobla kooy may la sameey hulgal e asanat lula sanadi ulo min alhijra hijrada sanadka ulo hijrada macnaha taarikh lislami warki hijri la tilmaamo oo yani waa kay hijrada meel kubilaawo sitaaso marki rasuulka maka ku tabi madina koy bilsee hayti rabiiclawal mahay bilmawluda hayti oo lama roogdi shalay waa moodni macnaa kolkan biliyeeda hayti rabiiculawal sanadka islaamka may kubilaawday yani muxaram iya kubilaawday bilan bilziknakasaan hadda moodi bila hadaa dhaafni bilzik leraw muxaram iya kubilaawday kolka muxaram iyo nayo rabiiculawal may dhasiyo ku jire lama bilood muxaram safartan adika jarmaa rabiculawal biling anin socoto kalku biling hanin socoto oo oh, rabiculawal mawlud nunkasaan oo oh, walaa mawlud ngari manaha sinis bili rasuulka dhalbiya bilasaait mawlud manahaas ila dhaliyo manaha kalku mila kusheeg kalku biliyeede mawlud beeraw lama bil iya gali rasuulka maka hadana bilaasay sii geeriyoodi rasuulka sala lahu alay slam bila bilaaslayna la dhali manaha biliyeede mawlud ila dhali rasuulka sala lahu alay wasalam hadana marki de marka marki gal madina marki galaayn bilaaslay gali hadana madina hadana bilaasay ka geeriyoodi manaha bilaas bilmawlid kolkan biliyeeda e eh, sanadka lama awal shay hoob la hisaaba lama bilooda hora ku jar muxaram isafar biloodtama lamada bilood horeed manaha sadi maybu ahaa maylka jamciyat irani carabi ahaan masarar jajun fashrash ladun ilaraay manaha minka muxaramu yani waa kay masalan siinkana safaru sanadiroogno masrar raado rabiculawal raado kale rabiculaakhar masrar jajum jinka jimaadulul jimaadulaakar libiloosan dhamaada rash rash dadun hadan rash raado rajab shiinkana shacbaan rash raado kale ramadan rash shiinka kale shawaal rash rash dadun dulgacda dulxaj silaisamilabasaloosarta kolma carabi ahaantan kan adig soomaali kasaas ahan bili yani waa ka kadaaraas lilmawlud safar yani waa kay yani waa kay song kadaalilay mana furun kaas kasaas afshe adid lakin carabi ahaan intaasala masrajajum rash rash ladun tumilabilsasaki kolkan sanadkii marki rasuulku galay rabiculawal gali bilina kudhimanta bili oo yani sanadka uul islaamkana muxaram ha kubilaawdaay yani waa kay lama bilooda reerki jarti lamadaas bilood kolkon reeda langnagi mana mayn reednagaasukoes rasuulka sala allahu alay slam geeridiis haddana rabiculawal la dhimadi kalkun sanadkii tumon tumon sini roogi maka madina tumonki sin roogi tumi kosan labadaas bilooda la jiraan labadaas bilood oo dega la jiraan hagaad unta ka dar sanadkii welshay saaskataan nagdi macnaha asanat lula sanadki ula min alhijra hijra sanadki ula hadi maxaluha wamabxatuha binaa lmasjid sharifi masjidkii sharafka lahay bisawshay bad aadani aadaanki bilaawowshay aadanu fajri ramadana ramadan fajru ramadan aadanshay aadaan ljumcati jumada aadanshay intan maydlan ku hadalay tarjumada musanifka sameeyey horta masaajidki rasuulka dhisowshay sala allahu alayhi wasalam tan lamaad aadan bilawshay tan kale aadaankan oo fajru yani fajru ramadan la aadamaw iyo aadaan ljumca jumada aadanshay intaasa maydlan ku hadalay binaa lmasjidi masaajidka shariifi sharafka lahay masjid lmadina dhisowshay bad aadaani aadan bilaw shay aadan maxalu aadaanu fajri ramadaan ramadaan waashe marki baryaw aadan shay aadan maxalu aadaanljumcati jumada aadan shay aadan maxalu fi sanati lula sanadki ul min alhijra hijrada sanadka ulo lamad biloob ridan nagni muxaram ala kubilaaw sanadka islaamka ulshay bes yani saasu badana hadday yani may dii kortee dadka mayboeda gaalada iyada dankutan badiye ika idaacooyinka haatoy inikasta haatoy duulgal badanga sameeyen si manaha taarikh kiso len hormaro adumay lakiimoy yani hadi masalan sinidka ulhoob le sinidka ulhoob le dasmankasa yani hadi bilan hadi hani soto hadi dhalado doonto yani hadi labaatan miilo labaatan ko miilo marahay yani hoob dhamaata sinidka uli galelilay mana sinidka uli bilaawdahay adunka sinidka uli bilaa kolka islaamka tidis wal hilmaamay tan tan kale laitixgeliye bilaas oo janaayo faqaayo lileyn meel bilaa oo gaalad adijeen iyo lalitixgeliye mana ama hijiradii lankasa isku yarto mana hata taarikh marki la xisaabo masalan tan laylkisaab sacdo naftiyo taasay ninkayaal mana tan laykayaal tan waakay labaati ko mara tiidana mal ogma bilo tan korkunkayaal hal xisaabdoyle lankawargabo isku yari ma meega roogto mar marka oo cibaado la fadaayo ramadaanka say lafiri ko aye tumum oo muxaram biljika tumisha wal soome lera tuminki wal dere i mar markaoosay la weydi maayn anu mal og mana waana taasa muhim islaamana taasa muhim mana hijriya inlaksaabsan yasaynahay yaad wakad camila kalkun fi sanati ula kalkun hijrada sanadki ula oo rasuulka madina gali iya hijrad meela kubilaawtay mana hadda may marahay haye meeg marahay hijrada meeg marahay ya sodon iyo far sodon sodon far bilaawta miya ata bilaawta sanadka bilaawda ogda hijrida kubilaawta mana muxarama kubilaawna sanadka uli yobanin bilaawdi yobasa mana gaalada waa degsi hora jar mana sanadka uli laakin umakidan yoba bilaawda kolka yani fi sanati lula sanadki ulo min alhijra hijrada sanadki ulkuroog yabana rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay may dhisay masjidahu masjid rasuuli rasuulka masaajidka ashariifa sharafka badanaaya dhisi goolgalka in horey rasuulka sala allahu alayhi wasalam markiisa saajid madiina ma e guri inisu dhisidi ma eh wala kowta bilaabi mayb masaajida bilaabi mana masaajida dhisidi waqad camila huwa rasuulka shaqeey fiihi fi lmasjidi misaaid fi binaa lmasjid misaajidka dhisowshay usu naftiisa ka shaqeey binafsi nafsi rasuuli rasuulka naftiis goonaha obadaay walan ka shaqeeyay kuqiigaad misaajid dhisowshay maywan cibaado eedan wiin wa ado hataundun hayne walan dhisaan oo masaajida lidhisale magalo lanbahay masiyada laasuubiyaay oo kale wala camal bilaaw bilaaw laha aragay masala masaajid wina laka dhisaay oo kale kalku rasuulka kudhi waada jari masaajid dhiso jir wala saasan walay lima liyuraqiba tinjeelaysiyo almuslimiina muslimiinta injeelaysi fi lcamali gooli usugobadaw oo masaajid dhiso jay tinjeelaysi macnaha hay yani saasu soo ley hada alximaalu laa ximaala khaybara hada abaru rabbina waadaru soo ley mana manaa marki shiido idulkeetumisaha daadaw shicirka daaday taasa kumid hay hada alximaalu laa ximaala khaybara hada abaru rabbina waadharu hadda abeynaa barneegdo masaid marka dhisaan abeynaa ka dhisaan mana abeynaa abeynaa macruuf way mana kolka yani wa ki masalan ba kulley khayra lasiisa kadhisaan yon kulley faaida badana yani sameeyen saisangin dhise la galgaali yani taas kolka mayfua Ah, hada lximaal laa ximaal khaybara manaa khaybarisha dhilanka bahaay kalku alaaba lagaade wala lahumbaare kalku markaasa la mana hada lximaal humbaarka an humbaarahay laa ximaala khaybara khaybara humbaarkisha ma eh shadadii haybare oo beero timirta lagaaday dhabarka la saardaay ma elay addunya ma etan hada abaru rabbina waadharu soo layma kana baaranimo badan kana dhaahir ilahay masaajid lis kaan fayle inti hamaal joan koorta la saarada fadileyda rasulka sala allahu alay wasalam kalku markaasa humbara isnafsisa kubibaada yani waad yani wa kay asxaabtan yoona lain mana yani wa kay masalan ahe lain gacadna wanabiyu yacmalu lain gacadna hadii una fadheen wanabiyu yacmalu nabag oo shadheeya masaaidkisuub hooliweed hadii una yani wa kay masalan bay lain lain gacadna wanabiyu yacmalu ahe saas oo kale laydedko dhimaystirshee dhimanaaye taas yani wal suurtagal ma erg mana rasulka na hoolgalaa masaajid tawnuna fadhel masuurta waaso erg mana waay lain gacadna wnabiyu yacmalu fadalika camalu mudalal erg mana hadii saas naga toob camalkaan dhumi nun en fadheedan rasulka ba hoolgalahaya hooliwile seera mana lain gacadna wnabiyu yacmalu fadalika camalu mudalal layon mana hoolgalkaas aka dhisaaya mana shicirka marki lagaado hoolulagobda nashaada dadan sheene saasu mana waqad camila nabiyu sala allahu alayh wasalam ilahi rasulki camal fari fihi fi bina masjid masaajidkawsha isika camal fali galantisbina fina fi nabinaanas liyuraakiba huwa nabos injelaysi almuslimiin anjelaysi fi lcamali howlgalkaas injelaysi wa fiha fi sanati lula sanadka uli walilasubiwa udina shurca aadaanu aadan yalajidoy sanadkan ul may lajidoy aadan yalajidoy maka i makigidoogi meel kale lahaka aadami majar aadan madina lalakabilaaba mana liyunabiha si umbraarijiyo huwa aadanka algaafila ki hilmaansanaayo salaada waktisha hilmaansanaayo ki umbraariji wayudakira huwa aadankaas in xasuusiyo asahiya ki salaada hilmaansanaayo liyakuna alijtimaacu kulumawka oo salaadilan kulmaws in nagadreed caaman ki dhimaystir nagadreed wazaada bilaalum bilaala may kordhiyey fi aadani subxi salaa subax aadanshi may kordhiyey asalaatu khayru min anooma kordhi maratayn hal haad marki aadan aadanki hawadi hawadiye mary hay al salaa haya al falax markiisa ari kabacdiya mary asalaatu khayru min annoom yani salaadahun durmaku khayr badanta dadaw hakahaw wala isinziibsan i wala hadilahan lasinkuweraay san lasinkuweraayo mustaqbalka in khayr badan hakaha sari mana salaatu khayru min annoom maratayn halas lama toob kolka hoobusa siyaadi rasuulka numaka khilaafne saylatil eri fawafaqa rasuulu sala allahu alayh wasalam waafagi calayha cala lmaqaalati maqaaladiyeede kuwaafagi waay salaatu khayr min anoomti maka khilaaf mee kuwaafagi lay wa kana rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha ima haade ya'muru huwa rasuulka ini amraw haade fi fajri ramadana ramadan waashe marki baryawa amri biaadaanayni amri awalahuma lamada adan koosho yunabihuwa adanka may buraari yunabihu lgaafiluuna gaafiliintiya buraarigaayan bihi bilawali awalkaasa kuburaarigaayan yani xata yantabihu ila lisuxuuri suxuurtood yatanabahu han buraarigan lisuxuuri suxuurti han buraarigan watani kalamaadna lisalaati salaati han buraarigan wa kana aadaan ljumcati jumcada aadansha may haaday oo rasuulka zaminshay waaxidan halinko ahaaday min ahdi rasuul sala lahu alay salam ilahay rasuulshay zaminshay ilaa kubilaaw ilaa khilaafati abi bakrin ilaa lkudeer wa cumar wa ilaa khilaafati cumar lkudeer awalu awalul aadaani aadanka saulshay may hadidaa waktigii haaday jalas alimaam imaamka fadheeday cala lmimbar fadheeday wa kana alaadanu aadankana may haaday calaa baabi lmasjid masaajid ilbaabshay haaday wazada cuثman radia alahu tacaala canhu cuثmaan saminsha marki ladeeri may kordhiyey alaadaan athaniya aadanka lamaad iya kordhiy bisababi yani kasrat nnaasi dadka badadooda sababkeed yan kordhi mana dadka badadooda sababshe yan kordhi aadankaas lamaadan kordhi cuثmaan dadkiya badadeen al aadanka filnaad waay lam aadan akweli mana fi sanati lula sanati l min alhijra hijrada sanadka l yabana rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may dhisay masjidahu masjid rasuli rasulka masaajidsa masjidkaas oo shariifa sharafka badanaaya dhisi wakad camila nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshay suubi fihi fi lmasjidi camila fihi fi binaa masjid da falay binafsi nafsisa ka camal falay liyukariba almuslimin liyuraiba huwa nabagsa injeelaysi almuslimiin anjeelaysi fi lcamali hulgalkaas anjeelaysi wafiha fi sanati lula sanadka ula yashric alaadanu aadan lajidoy istashaara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha lishori asxaaba asaaba rasul rasulka asaasisa lishori fimaayaka lishori yafcal nabiy nawafalaw idaa waktigi aana dhawaado awaanu salaati waktu salaati salaad waktisha dhawaado salaad waktisha dhawaado may ka ogaadana ilan may la oo xiligii hor meel lakakulama oo masaajid aho mag majarn hadda masaajida lakakulama lakatukadaa la heli kalkan dadkasi inkulaman may iska ogaayi kornan salaad wakti shayni gali kan salaadolan oo faday jamaaca waa jamaacadi masaajid baan helnay sawaalanan eri mana ilan maka masaajid malaka dhisne malan helne yani id fima yafcalu istishaara rasul rasuulkana may buashareedis mataliyaan keliya saliim ahayn sala allahu alayhi wasalam dadkala shuuray ilahiya amri washaawirhum fi lamri mushaawaro samey shuro samey bes shuri samey istashaara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa lishoori asaxaba asaaba rasul ya lishoori fima yaka lishoori yafcalu huwa rasuulka falaw enew ida ana ida qaruba ana bimacnaa qaruba waay ida ana ida qaruba hadii dhawaado awaanu salaati waktu salaati salaad waktisha hadii dhawaado wali lusuubiya asaabta lishoori hadii salaad waktisha dhawaad may sameeyanaan raayilay waa faqaala baclum bacdul asxaabi asxaabti baclo kumida meerayhin narfacu korweelan gaayatan calan iyo korweelan hoob salaad bogsishabadhawaad calankola sure bilig bilig bilig dadka ha arageeno salaada saasalamkooyo dadku saas er waqaala aakharuna hanokel meerena nushcilu huriyaani naaran daba huriyaan calaa murtaficil jibaabi buuro miilasa sareeyan korsho buuro miilasa sareeyan dabao waktiga ladeed miila dabka shidaan er mana yani saas waldir taasoynmay wala yani may nagdaas muwaafaat lmajuus majuusa mayb wa daba hursadaayan daba caabudaaya kalku majuus gaalo khilaafada baan sanyada waldiid wa ashaara aakharuna kuwa koren ma ishaarena bibugin bung iya ishaaren bunga bug bug lasiye salaadwakti shoodadirseren mana kama tafcalu yahuudu sada sameeyas oo kale yahuuda saa sameeyas bunga garaacayan siyadaa waldiidayhi muwaafaqat lyahuud mal ogol wal diidiyeen waashaara baclum baclu naas dadki bacligoodan ma ishaare binaaqusi turumba ama gambaleel ya ishaare qaar nameeren gambaleel dhonyoy gambaleel buluguluglisiya isgooleyki oo kale gambaleelkas wel kabedelo wal kabedelo failaa kalkan waa ishaara baclum bacligooda ishaareen binaaqusi ya ishaareen masalan naaqus turumba ini la garaaco mis gambaleel la garaaco buluguluglisi kabacdi silhanra wakti shay hooba dirsanaado saa sameyn kan nasaara nasaar oo kale nasaarta saa sameeyen wa ashaara bacduhum bacdigoodan ishaaren waashaara bacduhum bacd naas dadka bacdigood ma ishaaren binidaai wahalam gayliyo erin manasara durta soobidlankasurma gayliyoy ad falam yuf lam ra'yigi wali haadood falam yuwaafik irasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki muwaafaqna ila cala ra'yi alakhiri way ra'yiga dembe oo naadid eh saasa waafagi naadadaasa waafagi manaan ta kale mayb aha gaala jibo iya sug gaalan lakhilaafan baany kalku inti kale daburyo iyo majuusa dabursadaasi buun garaacowno yahuuda garaacasi haye naab naabus trumbi iyo na walaalasoyna nasaarta in isku wereen kaniisooyinkooda hadaba trumbi walaa yaal wadana gale gaalo sili sheegay kalku yani antaaso lakhilaaf bal hal naadiye hal naadiye falam yuwaafik rasuul sala lahu alay slam muwaafaq ila ala ra'yi lakhir ra'yiga dambe la waafagi wakana axad lmunaafiqiin munaadina han naadiyaayan koosho may haaday bi bilaadaani aadanka naadiyaayan cabdllahi binu zaydin yahay cabdllahi binu zayd yahay dadka naadiyaayan kumid hay wakana axad lmunaadina han naadiyaayan bi bilaadaani ka naadiyaayan koosho may bahaaday wakana axada maful ismu kabaru kana lakuwelo cabdun ismu kana lakuwel waka axad almunaadiina han naadi ayan kaosho bihi bilnidaa nidaga naadi ayan kaosho cabdullaahi bn zaydin ahaay fa baynama wakta huwa cabdullaahi bayna anaaimi walyakdaani ko hunduraw ikojeeda lamdhatiyo eye ko hunduraw ikojeeda lamdhatiyo eya hilimoodaw id waktagaasa carada ma inbanbahay law licabdullaahi shakson kofkoya hilimadi dhatiyankakooy shaksiga may wadeyha buunko iyo wadid hilimi markaasu cabdllahi mera ilimidi waligeya ilimid ogda mar mayba walgel ha arag daymisaba hakay sheekoysatee marmar lak ilimoode wal aday yani waa kay weliba arag na aragaas markoona wal oo talaacubahay shaydaanki ciyaaraw iyo nafsiya nooc nooca ilimid kolku yani waa ka masalan walisugeye kasa haka arag yalanki kalahadal ide bunkun manisido bunkun koo gaday ilimidi kati may kuhelasu salaata inaskanaadiyan inaskaweeraan maskuweelan waa wal kuqeed badan adika baroon ibaro wacalama meela kakoysige wacalama huwa shaksigi baray hu cabdالlahi bn zeda alaadana aadanka bari limidi dhatiya aadanki ka bari allahu akbar allahu akbar macruf aadanka adun wen oo la aadamahay aadam lislaami yani kaasa bari falama intabaha huwa cabdالlahi بن zayd marki haburaaragi ya akbara huwa cabdالlahi بن zayd abri arasul ay sheegay sala الlahu alay wasalam bihadi tan ay sheegay ti aru'ya hilimadan eh rasul alla o kasta hakili moodiyo faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam eray wa minaha ina ru'ya ilmada tanga waafiyeedkeeda la ru'ya xaqin bua maayo ilama xaqe bua maayo ilama faylo erita rasuulka na sugi waamara nabiyu nabag amri hu cabdallaahi bin zeda amri an yulaqina huwa cabdullaahi inin laqino hu alaadaan aadankan laqina bilaalan bilaalan laqin maylare ad soodka gaabanya bilaala bin rabax yani alxabashiye soodka sareeye usunlaginaleri mana inahu laanda sautin waha koo soo deeri usinsheegaleri mana bis bilaalkan werin lagin walama samica cumar bn lkhadaab cumar bin khadaab marki dheegay hu alaadaan aadanki bilaalka aadama dheegi ya qaala cumar cumar usuna meeray lirasuuli men ale sala allahu alayhi wasalam wallahi raaytuhu milahu hanin kan oo kale arag rasuul ala hanin limudaas limoodiyar mana wallahi kdhaaraday raaytu aragi milahu mila ma ra'aa cabdالlahi cabdالlahi wala aragi oo kale anin argy raytu aragi milahu mila ma ra'aa cabdالlahi cabdالlahi wala aragi anin akiligoodi besidiala kasugi aadanki wazada bilaaln red aadanki meelaha kubilaawn red wa fiha shurica aadaanu aadaanka lajidoy liyunabiha huwa aadanka sin buraarijiyo alafila kan hilmaansan buraarijiy wayudakira huwa aadanka sin xasuusiyo asaahiya kan hilmaansan liyakuna alijtimaacu kulonka singnagad caaman caaman nagad wazaada bilaal bilaal may kordhiyey fi aadaani subxi salaa subax aadanshay may kordhiyey asalaatu khayru min annoom ka kordhi mana asalaatu salaat khayrun ti khayr badan min annawmin durmiku khayr badan maratayni hal haadi lama boolku suge maratayni hal boolkaas lama haadi fawaafaqa rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay kuwaafaqi calayha calaa yani bilaal bilaal korshay kawaafagi mise alayha cala lmaqaala de maqaaladaas korshay kawaafagi wakana rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkama adi amurhu rasulka inamara adi fi fajri ramadan fi subxi ramadan ramadan subax subaxdiye subaxdiye amaraay biaadaanayni amaraay awalhuma awal aadaanayni lamadaas aadan awalkoodi yunabihu huwa yunabihu lgaafiluuna dheh han hilmaansaba buraaragaayan bihi bilawali awalka ku buraaragaayan hataa yatanabahu si oo hamburaarigan lisaxuri saxuurto ay saxuurtada kutabnay daraadiya saxuurta masnu aha haadankaa sor sa salam haadamahay oo ti rasuulka ilahi sala allahu alayhi wasalam hadii idaa samictum aadaana bilaal yani waa kay masalan saaso fakulu washrabu hadii aadaanu bilaal dheegdan walna ama walna dhama may weelid may aadamay bilaal fi laili la hamina aadameel wathani kanlamaadna lisalaati alan weeli kanlamaadna cabdullahi ibn maktum yani waa kay rasuulka sala allahu alay salam waa dhinhay lamaas cabdullahi bin maktumin dhoolka iyo aadam haykan lamaa hadii cabdullahi bin maktum aadan shadegdangna fadacuu alakla amaw kutaba wasurba dhamaw kutaba silara al amaw kutaba waa ka baryay kolka lamaadna salaasubalang aadam kan oran saxur alana ilaa martidaas minjidosa saaso lama aadan macruuf wa wa kana aadaan ljumcati jumcada aadanshi may haaday waaxidan halinko iyo haaday na kubilaaw min cahdi rasuul sala lahu alay salam rasulka daminsa na kubilaaw ilaa khilaafati abi bakrin wa cumar abi bakr iyo cumar khilaafadiis nabilah kudeed dadka dad oo muslimiin eh oo muslimiinnimadii dhab ee hayso xiligaas kolka aadan badi dheegan koe laakin marki jam dadkii addunyo galeeno waktigii dheeradi iyomaylan baaday lam aadan awalhu awal laadaan aadanka ugu shay rasulka ogaay may idaa waktigi waa jalasal imaam imaam fadheedo cala lmimbari mimbarka fadheed marki imaamka mimbarka fadheed markaasay la aadan maa aadanka ugu shay aadame kabad walame lamadaasay jiran wa kana aladanu aadankan may haaday cala baabi lmasjid masaajid baabsi haaday masaajid baabsi lasurme meelaka aadamhay makorof walaan xile mujar mana samaacada isgeersin mujar baabka lasurme saasahay kol marki dadki badodan oo xiligi imaamba khadiiba fadheedalay kolku aadamawna la nagaday dadkina addunya ikamamadeen dadkina badodeen ya cuhmaan may kordhiyey aadan sadaha aadan lamaad wazaada cuhmaanu cusmaan may ziyaadiyey radi allahu tacaala canhu alaadaan athaniya aadan lamaada ziyaadi man ziyaadiyey bisababi kasrat nnaas dadka badadooda sababkeed dadkiya badadeen aadan lamaada kordi kalku yani saaso aadan lamaadiya kordi si dadka yani indheegan aadanki o dhaanla aadamaayo meeko kala zawr meelleeraj xaafida suug naftiisa laka aadam suug naftiis masaajidki suug inus dhawaayanda sugdatid marki laleey masaajid rasuulka sala allahu alayه wasalam ibakiculgargad gila hadi maqaabir madina leraw oo saabsika duganyin yani wa kay masalan ba sugna meela jeska kumid ahaayo kolku meelasa ka aadame yani guri meeli oo lakore meelala ka aadame kolku marlamaad hadana tan bayna yaday lkadib kadib hortisan ka aadam saasa hada jarti makorofi walba ma jar manaarada jarti waktigii hor manaaradaasa laka aadamaha kalkan sawri meelera soo gadatikaadame kalamaadnantalakaadame saasahasmaan ziyad walama tawala hishaam bin cabdilmalik hishaam bin cabdilmalik markileray usul marki tawaliyey oo maamulki umawiyinta leray hishaam bin cabdilmalik marki waali nagadi oo islaamka kumaw nagadi yajcala weli alaadana aadaan aadaankaas bayna yaday lkhabiibi khadiibka hortis ahaadi ya weli bayna yaday lkhadiib haadi markaasa weli mana ordaan mayl kaada maayo binaanka laaka aada maayo kolka binaan koob laaka aadan mar hadan aadan lamaad iya la aadame bes yani waki masalan wala bimasadiyahay usul kalkun be yani hadaadiki oo oo binaanka jari oo idigtasa laka aada khabiib korkisa dhiki kan haduu laweelahay wa walama tawala hishaan bin cabdilmalik marki waalo nagday tawali muslimiinta maamulaw nagd yajcala weli alaadana walidaynad alkhabiib adig walkisa wel sheekh mayle fahuwa jaclagaas weelawkaas bidcatun waay laa macnaa lahaa macnan lahayn wali mana may wali idil aadaanu aadaan nidaaun ila salaa salaa langnaadiyo waman kana lang kharij almasjid masaajid binaanshi haadina laa yasmacu hada nida nidaalun oo khadiib ortis eh walba yani waa masalan ba man faaidoya wa waman kana kharij almasjid haadin laa yasmacu hada nida makaroorna majarna xiligaas ogda samaacada majar kon imaamka masaajid laki soobna dalo untalayna laka aadam aadamka binaanka jari lahagaado untala sheeno untalay laka aadam aadamka ngoreeyib untalay laka aadam dadki dhe inta binaan jar may dheegayan bog taaso kalkun reed wala isku sheekh diidahay waman kana lankihaaday khaarij almasjid masaajid binaanki haadina laa yasacu laa yasmacu huwa laa yasmacu minga kumameliyadeesa laa yasmacu ma dheegaw hada ducaa aada nida nidigan ma dheegawa adan adiib ortisakaadan dheega laakin haddi samaacadda jartay hada maxaluhu yani adaawatum lilmuslimiina ikbaaruhum wallahu aclam